alxamdu lilaahi rab alcaalamiin wsala allahu cla muxamedi wcla aali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbaalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jiray baabka baab raja baynu ku soo jiray waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacala xadiidka afar boqol iyo sideed iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo shan iyo afartan wa can ibni mascuudin radia allahu canhu ana rajulan asaaba min imra'atin qubla cabdullahi ibni mascuud waxa uu sheegay ana rajulan inuu nin asaaba min imra'atin uu ka asiibay oo ka haleelay min imra'atin qof dumara xaggeed ayuu wuxuu ka haleelay qublatan dhunkasho yacnii gabadh ajnabiyada oo aanu qabin ayuu dhunkaday faata anabiya sala allahu alayh wasalam wuxuu yimi nabiga calayhi asalaatu wasalaam ayuu u yimi fa akhbarahu waa uga warramay yani nooc macsiya ayuu ku dhacay zinadii weyneyd kuma dhicin laakiin duuna dalik waxyaalihii ka sokeeyey sinada weyn ayuu ku dhacay fa ata nabiya sala allahu alayh wasalam nabigu u yimi fa akhbarahu waa uga warramay yacni wuxuu sameeyey uga warramay fa anzala allahu tacaala allah wuxuu soo dejiyey isagaa korreeye wa aqim asalaata tarafay annahaari wa zulafan min alleyl wa aqim asalaata salaadda oog oo taag darafay annahaari labada dacale maalinta yacnii salaaddii subax iyo salaaddii duhur iyo salaaddii salaaddii casar oo iyaguna gelinka dambe ah wa zulafa min alleyl iyo qaybo habeenkii ka mid ah salaadda og shantii salaadood baa laga tilmaamaya bay culamadu yidhahdeen oo maqhribkii cishihii baa soo gelaya wazulafa min alleyl ina alxasanaati yudhibna asayi'aat ina alxasanaati wanaagyaalku yudhibna waxay tegsiinayaan asayi'aati xumaanaha dembiyaday tegsiinayaan bimacnaa masaxayaan faqaala arajulu ninkii baa wuxuu yidhi aliyi haada yaa rasuula allah ma aniguunba ii sugnaatay nooc xasriyaa ku jira oo liya ayuu hormariyey aliya ma anoo keliya ii sugnaatay haada kani yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow taqdimu ma xaquhu ta'khiiru yufiidu alxasra qaala wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam lijamiici ummatii kullihim waxay u sugnaatay ummaddaydoo dhan kullihim dhammaantood bay u sugnaatay oo qof kastaba oo ummadda ka mida ummatulijaaba ciddii nabiga rumaysay ee raacday ka midii hadduu markaa xumaan la yimaado xumaantii wanaag ka dambaysiyo wanaaggaa waa lagaga masaxaya waa lagaga baabi'inayaa muttafaqun calayhi waa la ysku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba isku waafaqeen xadiidkani wuxuu tilmaamayaa sabab nusuulka aayaddani lahayd ina alxasanaat yudhibna sayi'aat sabab nusuulkeedii buu tilmaamaya waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya macaasida ee noocaasoo kale ah ama macaasida yaryar hadduu qofku marka waxa salaadihii tukado in salaadaha lagaga baabiinayo o lagaga masaxayo waayo dhunkashadu waxa weeye uu qof dumaro ajnabi ka ah aanu xalaal ahayn uu dhunkadaa waa nooc macsiya marka waxay noqonaysaa dunuubtii sakaa'irta ahaa noocaasay soo gelaysa waa min sikaari dunuub marka dunuubta sakaa'irtaana salaadihii waa masaxayaanoo qofkii waa laga markaa kafaaray uga noqonaya waa laga baabiinaya waa laga baabiinaya xadiis kalena waa tii soo arooray oo sheegaya shanta salaadood in waxa weeye waxa udhexeeya inay mukafiraad u yihiin oo masaxayaan oo baabi'inayaan oo dunuub ah maa lam tuqsha alkabaa'ir iyo ida ijtunibat ilkabaa'ir haddii dembiyada waaweyne kabaa'irta laga dheeraado ama haddaan kabaa'ir la gelin yacni sakaa'irta waxaa lagu masaxayaa xasanaadka salaadaha ayaa lagu masaxaya wakada ashyaada kale soo aroorin waa lamid markii aayaddu ay soo degtay ninkii wuxuu nabiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam xukunkan imaanuu ii gaar yahay dabeedna nebigu wuxuu u sheegay calayhi salaatu wasalaam ummaddoo dhan waa u sugnaaday ummaddoo dhanna waxaa loo jeedaa ummatul ijaaba yacni waa ahlulislaamkao dhan baa laga tilmaamaya wixii ummatu muxammad ee kuma gaaraha qof kuma gaaraha waxaa xadiiskani u daliil yahay qaacidada culammadu ay yidhahdaan alcibratu bicumuumi allafdi laa bikhusuusi sabab tixgelinta iyo cibrada waxa leh lafdiga caamnimadiisa sababta gaarnimadeedu ma lahaa waayo aayaddani sabab gaaray lahayd oo shakhsi bay u sabab ahaa haddana sababtii gaarka ahayd kuma gaar noqon xukunkii muxuu noqday xukum caam ah buu noqday xukum caama ah buu noqday marka lafdiga aayadda caam ah marka qaacidada alcibratu bicumumi lafdi laa bikhusuusi sabab waxa weeye waa laga qaadanayaa oo xadiiskan waa laga deliishanaya xadiiska afar boqolyoafartanwacan anasin radia allahu canhu qaala ja'a rajulun ila nabiyi sala allahu aleyh wasalam nin baa u yimi nabiga caleyhi salaatu wasalaam faqaala wuxuuhi yaa rasuula allahi rasuulka ilahi asabtu xaddan xad baan asiibo ku dhacay xad baan ku dhacay fa aqimhu calay iga oga xadkii wa xadaratii salaatu salaadiina waa soo xaadirta xad maxaynu naqaanaa waxa jirta xuduud yani isilaaxo macruuf ah alxad maxaa la idhaha wa cuquubat muqadarat fi sharci lidunuubin makhsuusa yacni cuquubo muqadar ah oo jaan go'an oo aan laga siyaadinayn lagana nuqsaaminayn intaa ka jara gacanta gooye boqol jeedal yani ashyaada noocaasa oo dembiyo markaa gaara u sugnaaday marka cibaarada xad buu cabbiray waxayse jamaahiirta culammadu yidhahdeen wuxuu u jeedaa yacnii dembi shareecadu diidday shay la xaaraantinimeeyo in laga tallaabo ama loo dhowaado la diidey oo farqi wuxuu u dhexeeyaa macnaha shaa'ica ahee marka waxa weeye loo yaqaano istilaaxan iyo nusuusta siduu ugu soo arooro nusuusta waman yatacadda xuduud allahi faqad dalama nafsah ku kastoo ka tallaaba xadadka ilaahay naftiisa waa dulmiyey xadadka ilaahay waxaa loo jeedaa shay kastoo sharcan la diiday in laga tallaabo tilka xuduudullahi falaa taqrabuuha qaarna waxaa la diiday in laga tallaabo qaarna waxaa la diiday in loo dhowaado marka jamaahiirta culammadu waxay u fasirayaan cuquubada muqadarka ahee jaan go'ane aan laga siyaadinayne dembiyada gaarkaa u sugnaatay hadda ugama jeeda bay yidhahdeen wuxuu ka tilmaamayaa dembi dunuubta ka midoo meel in laga tallaabo la diiday ayaan marka ku dhacay oo dembi baan la imi sidii markaa dembigii ninkii hore la yimi ee qubladoo kale ayay ku xambaareen wuxuu yidhi asabtu xaddan fa calaya xad baan marka waxa weeye asiibayoo ku dhacay fa aqimhu iga oog rasuulkii ilaahayow calaya aniga iga oog korkayga wa xadartii salaatu salaadiina waa soo xadirto fa sallaa waa tukaday ninkii baa tukanaya maca rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilahay la jirkiisa ayuu tukaday falamaa qadaa salaata markuu salaadii dhammaystay qaala haddana wuxuu yidhi ninkii yaa rasuul allahi rasuulkii ilaahayow innii asabtu xaddan fa aqim fiya kitaab allah innii anigu asabtu waxaan asiibay oo ku dhacay xaddan xad baan ku dhacay yacnii dembi baan ku dhacay fa aqim fiya waxaad markaa aniga iga oogtaa aad igu fulisaa kitaab allahi xukunkii kitaabka ilaahay kitaabkaigu xukun qaala wuxuu ihi nabigu calayhi salaatu wasalaam hal xadarta macana asalaa ma nala xaadirtay annaga la jirkayaga yaga oo bimacnaa ma nala tukatay qaala nacam wuxuu yidhi haa qaala wuxuu ihi qad gufira lak waa lagu dembi dhaafay muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba isku waafaqeen wa qowluhu asabtu xaddan xad baan asiibay waxaa looga jeedaa macnaahu macnihiisu macsiyatun tuujibu tacsiira waa macsi waajibinaysa tacsiir yaa tacsiir waajibinaysa bimacnaa cuquubo in lagu sameeyo macsi keensanaysa weeye walaysa almuraadu alxadd alsharciya alxaqiiqiya waxaa looga jeedaana maaha xadkii sharciga ahaa ee sharciga loo nisbeeya xaqiiqiga ahaa kii la odhan jiray waa cuquubatun muqadaratun fi sharci lidunuubin makhsuusa kaas ma aha ka xaddi zina waalkhamri wahayrihima sida xadka zinada iyo khamriga iyo wakhayrihimaa labada kuwaan ahayn sida xadka sariqada iyo qadafka iyo kuwa lamidka ah noocaas maaha fa inna haadihi alxuduuda tacliilku muxuu yahay maxaa loogu xambaari waaye kuwa fa inna haadihi alxuduuda maxaa yeelay xuduuddaasi laa tasqutu bisalaati salaadda ku dhici mayso oo salaaddu ridi mayso xadadka xaddu zina ama xaddu alkhamri ama xaddu lqadfi ama xaddu sariqa iyo xuduudda la midka ah salaadda ku dhici mayso walaa yajuusu lilimaami tarkuha umana bannaana imaamku inuu ka tago uma bannaana imaamku inuu ka tagana uma bannaana bal waxay soo naqliyeen culamada qaarkood ijmaac inaan marka waxa weeye salaad buu tukaday inaan loo daynayn looga tegayn xadka bay ijmaac culamada qaarkood ku soo rareen qariinana calaa kulli xaal waxay ka dhigayaan dee xadiiskii marka waxawe kale tilmaamayay ida ijtunibat ilkabaa'ir iyo maa lam tughsha alkabaa'ir saasay ka bacdu ahlicilmiga ku xambaaray waa jiraan in laga tilmaamayo xadkani inuu xadkii sharciga ahaa laakiin waxay yidhahdeen ma fasirin ninku oo ninku markuu yidhi xad baan ku dhacay nooca xadkuu yahay ma caddaynoo ma fasirin in la sii weydiiyaana mid laazima maaha bal waxay yidhaahdeen in loo laqiimo markaysagaa siduu xadka kaga baaqanayo ayaaba fiican xadkii ka baajiya in loo laqimo ayaaba fiican nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu maciis u yimi oo ku yidhi yaa rasuul allahi waa sinaystay xadka iga oog wuxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam lacallaka qabalta aw khamasta waxaa laga yaabaa inaad dhunkatay ama aad taabatay ayaa laga yaaba maya buuli ya marka lacallaka qabalta aw khamasta markuu nebigu ku leeyahay calayhi salaatu wasalaam yacnii maadaama muqadimadii zinada zina lagu magacaabo yacnii weji ayuu markaa u samaynaya inuu ugu xambaaro inuu noocaasoo kale markaysaga u jeedo marka nooc talqiina ku sugan nooc talqiina ayaa ku sugan marka taasay culamada qaarkoodna ay markaa yidhaahdeen oo ku xambaareen calaa kulli xaal xadiiskani wuxuu waafaqsan yahay xadiiskii horeynu soo aragnay ee sabnusuulkana sheegayey ayuu isaguna waafaqsan yahay waxaa laga yaabaa qiso labaad inay tahay oo iyaduna markaa dhacday inay saa tahay isla ninkii hore qisadiisii inay noqotona way aqbali kartaa xadiiska afar boqoliyo koob iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa afar boqoliyo toddobiyo afartan wa canhu anas wuxuu ka soo wariyey muslim qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi ina allaha layardaa can lcabdi ina allaha allah layardaa waa ka raali noqonaya can ilcabdi addoonka ayuu ka raali noqonayaa wuxuu kaga raali noqonayaa an ya'kula alaklata ay lian ya'kula inuu cuno ayuu kaga raali noqonaya alaklata cunitaanka hal mar uu cunayo ama aluklata alaklata waa mar cunitaanka weeye markay kor dhigantahay tahay hamsadu waa mar cunitaanka aluklatana waxay noqonaysaa hurhmada afka la gashadae la cunayo ayaa la yidhaahdaa an yakula ay lian yakula inuu cunayo alaklata cunitaan hal mar ah ayuu kaga raali noqonaya oo fayaxmadahu calayha dabeedna allah ku mahadinayo waxa bannaan in markaa laamu tacliil la qadaro aw yashraba ama wuxuu kaga raali noqonayaa inuu cabbaayo daraaddeed asharbata cabbitaanka hal mar ah ashurbata marka la yidhaahdana waa qadarkii la cabbaayey asharbatana waa ficlu marra weeyo waa hal mar cabbitaanka la cabayo oo fayaxmadahu oo allah mahadinayo calayha yacni cabbitaanka uu ku mahadinayo cabbitaanka uu ku mahadinayo rawaahu muslimun muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey alaklatu akladu bifatxilhamzati hamsada kordhigeeda xaalay ku sugan tahay isagaaba dabdinaya wa hiya almaratu alwaaxida waa marka keliya oo min alakli cunitaanka ah kaalghadwati waalcashwati waa sida marka waxa weeye yacnii quraacda hal mar la cuno iyo waalcashwati cashada hal mar la cuno weeyaan wallahu aclam waxaanuu sheegin dabdiga sida kale culamada qaarkood waa tilmaameenoo alukla iyo ashurba marka la yidhaahdana qadarka la cabbaayo iyo qadarka la cunayo ayaa looga jeedaa taasaa looga jeedaa an yakula waxa bannaan laamka in eh, la qadaro laam oo tacliil laga dhigo wuxuu uga raalli noqonayaa inuu wax cuno oo uu allaah ku mahadiyo inuu wax cuno daraaddeed oo allaah dabadeedna ku mahadiyo kaga raalli noqonaya waa weji wejiga kale waxay tahay waa in la yahaba badel ishtimaal addoonkuu ka raalli noqonayaa an ya'kula alaklata cunitaan inuu cunuu ka raalli noqonaya oo fayaxmadahu calayha oo markaa la yidhaahdo waxaa markaa laga beddelayaa alcabdi oo cunitaanka addoonku cunayaa waa arrin markaa isagii koobsanayo ku sugan weeye nooc ishtimaala wey macnuhu waa isu tegaya xadiidku wuxuu tilmaamayaa mahadnaqa rabbi loo mahadnaqo oo wixii la cuno iyo wixii la cababa loogu mahadnaqo allah inuu ku raalli noqonayo ayaa laga qaadanaya sidaas aawadeed waa in lagu dadaalaa marka wax la cunaayo ama wax la cabbaayo in bisimka loo qabto marka dambena in lagu khatimo xamdinaqa rabbi loo xamdinaqaayo taas yadaa in lagu khatimo baaburaja xaggay ka khusaysaa baaburaja wuxuu ka khuseeyaa camalka caynkaasay yar ee cunitaanka la cunaayo iyo cabbitaanka la cabbaayo allah loogu mahad noqo ayuu rabbi raalli ku noqonaya dee inuu allah ruuxa ka raalli noqdaana waa shay weyn shay weyn weeye inuu allah ka raalli noqdo wa ridwaanu min allahi akbar markuu allah yidhi culammada qaarkood waxay yidhahdeen in yar oo raalli ahaanshaa oo xagga allah ka ahaaday baa adduunyadao dhanba ka weyn wax walba ka weyn wa ridwaanu min allaahi akbar waridwaanun waa la tanwiiniyey waxaa laga dhigay nakiro marka waxa weeye in yar oo raalli ahaansho ah oo xagga allah ka ahaaday baa wax walba ka weyn bal ka warran markaa raalli ahaanshaha markaa yacni haddii aanu marka waxa weeye uu yahay mid weynna ka warran shaacirkii muxuu yihi qaliilun minka yakfiinii laakiin qaliiluka laa yuqaalu lahu qaliilu ya wax yar oo xaggaaga ka ahaaday baa igu filan walaakin qaliiluka laa yuqaalu lahu qaliilu ha yeeshe intaada yar in yar laguma sheego intaada yari wax weyn weeye wax weyn weeyaan xadiidka afar boqoliyo labayo afartan dabcadaha qaarkoodna waa afar boqoliyo toddobiyo afartan wa can abi muusa radia allahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh wasalama qaal ina allaha tacaala yabsudu yadahu billeyli liyatuuba musii'u nahaar ina allaha allah tacaala allah isagaa korreeye yabsudu wuxuu fidinayaa yaddahu gacantiisa bileyli habeenka gudihiisuu fidinayaa bacda darfiya ah liyatuuba si uu u toobadkeeno musii'u nahaari kii maalintii xumaato falay oo dembi la yimi maalintii wayabsudu allah waa fidinaya yaddahu gacantiisana binnahaari maalinta gudaheeda bacdu waa darfiyadii liyatuuba si uu u toobad keeno musii'u leyli habeenkii kii xumaato falee dembaabay wuxuu sidaa u fidinayaa oo albaabkii towbadda ugu furaya xataa tatluca ashamsu ilaa qoraxdu ay ka soo baxayso min maqribiha meeshay ka dhacdo ilaa ay ka soo baxayso intaa laga gaadhaayo towbaddu waa furanta ilaa qoraxdu ka soo baxdo galbeed halkay ka dhacaysay ay dib uga soo noqoto dib uga soo baxdo albaabka towbaddu waa furan yahay ciddii toobad keentana allah waa ka toobad aqbalaya rawaahu muslimun muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa towbaddu inay furan tahay allahna towbadda aqbalaayo xilli walba intaan qoraxdu galbeed ka soo bixin marka wakhti wal oo uu toobad keeno saacad kasta iyo daqiiqad kasta iyo sakan kasta oo habeen ka mida ama maalin ka mida wakhti aan markaa towbaddii u furnayn ruuxa ma jirto laba goorun baan towbadda laga aqbalay marka naftu dhuunta soo gaadho towbadii uma furaa ina allaha yaqbalu towbata alcabdi maa lam yuqarqir hadday naftu dhuunta soo gaadho yacni waxa weeye toobaddu markaa waa xidhan tahay towbaddu waa xidhantahay qorraxdu hadday galbeed ka soo baxdana towbaddu waa xidhantah intii ka horraysa labadaa xaal wixii ka horreeyoo dhan towbaddu waa furantah ciddii toobad keentana allah waa ka toobad aqbalaya dembi wax kastaba ha sameeyo dembi la odhanayo dembigaasi towbad waa ka caaggan yahayna ma jiro xadku doone ha gaadhsiisnaada wuxuu doonana ha ahaadee dembi kastaba toobad waa u furanta ina allaha yakfir adunuuba jamiica ilaahay dembiyada waa dhaafaa dhammaantood buu dhaafaa dembi aanu dhaafaynay ma jiro saas aawoodee hadduu qofku dembiye waaweyn ku dhacay naxariista ilaahay yaanu ka quusan waana inuu ogaadaa allah inuu ka toobad aqbalaayo hadduu towbad saxa ah toobad keeno xadiiska afar boqoliyo saddex iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa afar boqoliyo sagaal iyo afartan can abi najiixin camr bni cabasata bifatxi ilcayni waalbaa'i assulamiyi radia allaahu canh imaam muslim abinajiix wuxuu ka soo wariyey camri bni cabasa oo camr bni cabasa la odhan jiray kunyo labaad way u sheegeenoo abi shucaybna waa la odhan jiray waa yidhaahdeen laakiin abinajiix ayaa labada sii caansaneed ay hormariyaan culammadu bifatxilcayni cabasa wuxuu ku sugan yahay caynka kordhigiisa xaaluu ku sugan yahay walbaa iyo ba'da kordhigeeda wuxuu sidaa ixtiraasayaa qaar baa ku qaldamayoo yacni markaa mashaayikhda qaar baa u xarakeeyey cambasa oo nuun soo geliyey halkaa ba'da iyo caynka dhexdeeda ayay nuun geliyeen oo nuunkii reebeen shuraaxda qaarkood waaba nafinaya biduuni nuun bay odhanayaan waayo dee wahmi baa hore u dhacay asulamiyi oo reer bani sulaym ahaa asulami waa nisbadiisi radia allaahu canhu allah raalliha ka noqday qaala wuxuu uhi kuntu waxaan ahaan jiray haddaan camar ahay wa ana filjaahiliyati walxaal ana anigu filjaahiliyati wakhtigii islaamnimada ka horreeye gaalnimada aan ku sugnaa zamankaa jaahiliga ah yacnii jaahiliya waxaa loo jeedaa wakhtigaa gaalnimada laga tilmaamaya maa qabla alislaam jaahiliya caam ah waxaa jirtay uun wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam intaan la soo dirin ka hor baa jaahiliya caami jirtay laakiin markii nebi maxamed la soo diray dabadeed jaahiliye caami dhici mayso ilaa waxa weeye markaa dabayshii la soo diro qof kastoo muuminaba sababteeda nafta laga qabanayo markaasaa jaahiliye caama dadku gaalo isugu baxayaan laakiin inta ka horraysa jaahiliye makhsuusaa jiri karta oo ama dad ku sugan ama qof ku sugan ama beled ku sugan ama cid gaara ku sugan laakiin jaahiliye caami ma jirto laa tasaalu taa'ifatu min ummati daahiriina cala alxaq marka khalad waxa ah la yidhaahdo wakhtiga aynu joogno waxa weeyaan waa wakhti jaahiliya ama waa qarni jaahiliya ama saas loo itlaaqaa waa arrin qalad ah kuntu waxaan ahaan jiray buuhi haddaan camr bnu cabasa ahay wa ana fi ljaahiliyati walxaal ana anigu fi ljaahiliyati wakhtigii islaamnimada ka horreeye gaalnimada aan ku sugnaa hee waa jumla xaaliya wa ana fi ljaahiliya adunnu mid maleeye ayaan ahaa ana annaasa cala dalaala dadku inay baadi ku sugan yihiin baan malaynayey isagaan waxba maqal ayuu wuxuu isii dadkani ma saxnaa way lunsan yihiin malahaasaa igu sugnaabuu wa annahum laysuu calaa shay iyo inaan dadku aynay waxba ku sugnayn shay diin oo naafic oo saxiixa inayna ku sugnayn saasaan malayn jiri buuli waxaan sidaa malaynayay wa hum yacbuduuna alawthaan waalxaal hum iyagu yacbuduuna ay caabudayaan alawthaana sanamada ay caabudayaan baan sidaa malayn jiray fasamictu birajulin bimakka kadib waxaan maqlay buuhi nin maka ku sugan baan maqlay oo maka ka soo baxay oo yukhbiru akhbaaran ninkaasoo ka warramaya akhbaaran warar ka warramaaya warar la yaab leh ka warramaya faqacadtu waa ku fadhiistay buuhi calaa raaxilatii daabadaydii baan ku fadhiistao rakuubkaygii baan soo fuulay faqadimtu calayhi waa u imi waanu u imi nabiga calayhi salaatu wasalaam fa rasuulu llaahi yacni ninkii baan u imi lai sheegay fa idaa rasuuluullaahi waaba isagii oo rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam kaa'inun ama fa idaa bilxadarati rasuulullahi sala allahu alayh wasalam waa iyadoo goobta uu ku sugan yahayba rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay mustakfiyan xaalu isqarinayo ama dhuumanayo jurau calayhi qawmuh qowmkiisuna ay ku dhiiran yihiin ay ku diran yihiin oo dhibaataynayaan jarii baa la jamciyey oo jura'aa lagu jamciyey jura'aa jura'aau calayhi qawmu marka jari'un jura'aa waa jamcii markaa jari ay ku dhiiran yihiin oo ku diran yihiin qawmuhu qowmkiisu fatalataftu waa u soo dusay yani si waxa weeye markaa yacni markaa gabasha iyo dhuumasha ku jirtoo kalan ugu imi aanan ismuujinayn xataa dakhaltu calayhi ilaan u soo galay bimakkata maka aan ugu soo galay fa qultu lahu waxaan ku idhi maa anta maxaad tahay adigu qaala wuxuu ihi ana nabiyun anigu nebi baan ahay qultu wamaa nabiyun oo nebi waa maxay buuhi nebiy waa maxay nabiyun iyo nabiun labadaba waa la yidhahdaa qur'aankana labadaba waa la akhriyey in la hamseeyo nabiun la yidhaahdo iyo nabiyun in la yidhaahdo nabiun marka ay tahay waxay noqonaysaa waa mid markaa loo warramo oo akhbaartii qeybka ayaa looga warramayo waxyi baa looga warramaa waa nabiy nabiyunna ama markaa min annaba'i baa laga keeno iyaduna warka ahuna ibdaal baa lagu sameeyo hamsadii baa ya loo bedelo deedna yada yada lagu idqaamay oo isla macnihii ama min annabwati baa laga keenayoo waawi bay ahayd oo dabeedna markaa waxay noqotay in ya loo bedelo deedna yada yada lagu idqaamo nabwaduna waa rifcad iyo koraynta weeye waa ishtiqaaqa markaysaga macna ahaan baynu sheegaynaa ee macnaha loo yaqaano sharcan waa la garanaya wuxuu yidhi wamaa nebiyu nebi muxuu yahay qaala wuxuu yidhi arsalnii allah allah baa isoo diray qultu waxaan ku idhi haddaan camr bnu cabasa ahay wa biayi shayin arsalak oo muxuu kula soo diray shaygu kula soo diray waa maxay qaala wuxuu yidhi arsalanii wuxuu ila soo diray bisilati alarxaami qaraabooyinka in la xidhiidhiyo wa kasri alawthaani sanamada in la jajabiyo oo la burburiyo waa an yuwaxad allaha iyo allaha in la keliyeeyo keligiina la caabudo inuu markaa khasaa'istiisa la keli yahayna loo ictiqaadiyo laa yushraku bihi shay waxaa allah la keliyeynayaa xaal aan markaa cid kale lala wadaajinaynin oo wuxuu la khaaska yahay cid kale lala siinayn qultu waxaan ku idhi camar baa odhanaya faman macaka calaa haada sidaa ayaa kugu weheliyo kugula socda cid sidaa kugu raacdo kugula socotaa ma jirtaa qaala wuxuu uhi xurun wa cabdun waxaa sidaa igula socdaa mid xor ah iyo mid addoon ah wa macahu yowmaidin abubakrin wa bilaalun radia allaahu canhumaa maalintaana waxaa nebiga weheliyey xagga ragga marka laga eego abubakar iyo bilaal ayaa weheliyey cali lama sheegin markaana isagoo muumin buu ahaa khadiijana lama sheegin markaana mu'minad bay ahayd laakiin wuxuu markaa su'aashu ku saabsan tahay xagga ragga calina markaa sabi buu ahaaye dee rajul ma ahayn rujuuladii ma gaadhin ee wuxuu ahaa sabi inan yar buu ahaa oo sabi ah laakiin mumayisoo dee wax kala garnay ayuu ahaa khadiijana qof dumaray ahayd marka ragga qaangaadhka ah laba inoo socda buu yidhi oo labadaasi waa abubakr iyo bilaal qultu waxaan ku idhi haddaan camr bnu cabasa ahay innii mutabicuka anigu waa ku raacaya oo diinkaagaan raacaya waanan ku wehelinaya oo kula joogayaa buu ujeedaa qaala wuxuu idhi innaka adigu lan tastatiica daalika yowmaka haada innaka adigu lan tastatiica daalika ma kari karaysid kaas ama laa tastatiicu daalika kaas ma kari karaysid yowmaka haada maalintaadan kan ah bimacnaa waxaanu kari karayni waa maxay waa inuu nebiga la joogo oo la mac noqdo aanu noqonba yani wakhtigan ilama joogi kartid buu u jeedaa alaa taraa xaalii wa xaala annaas alaa tara miyaanad arkayn xaalii xaalkaygii wa xaalannaasi dadka xaalkooda miyaanad arkayn saanu dadka kale nahay miyaanu isku nahay walaakin irjic ha yeeshee noqo ilaa ahlika ehelkaagii u noqo fa idaa samicta bii haddaad i maqasho oo aad igu maqasho qade dahartu inaan markaa guulaysto gacan sarreeyey haalib noqday fatinii ii kaale faatinii ii kaale qaala fadahabtu ilaa ahlii ninkii waa islaamay camru bnu cabasa looma jeedo islaamnimo la'aan inuu ku noqonayay muraadku ma aha cid islaamnimo codsanaysana oo doonaysa inay islaamtana in dib loo dhigaa maba bannaanaba bale waxay yidhahdeen culammadu haddii qof islaamnimo doonayo dib loo dhigo gaalnimaa bay noqonaysa ninbaa isagoo khudbadaynayo khatiib ah ayaa gaal yimi markaasuu islaamnimada i laqin inaan islaamaan doonayaae markaasuu in yar isug markaysa markaa waxaan waa khudbadaynayaan kafar bay yidhahdeen khatiibku waa gaaloobay wuxuu ku raalli noqday qofkani inuu in yar gaalnimadii kusii sugnaadu raalli ku noqday milladdii waa ka baxayaa bay yidhahdeen marka cid islaamnimo doonaysa dib looma dhigo nebiguna inuu dib u dhigaa wax ka dhici kara ma aha ee waa islaamay camr bnu cabase ee arrinka markaa nebigu yidhi ma kari karaysid waxa weeyaan inuu la joogo nebiga calayhi salaatu wasalaam oo uu garabkiisiiyo dhinaciisa ku sugnaado ayuu leeyahay taaqa hadda uma haysidoo dee qariibna maadaamuu weliba yahay inay dee dilaan baaba dhici karta qaar reer makaa baa la dilay baddee markii dambe la dilay xaaladdii dambe oo waxa weeye markaa la garanayo sabran iyo ala yaasir waa yahay qala wuxuu yidhi fadahabtu waa tegey ilaa ahlii xaggii ehelkaygii baan qabtay wa qadima rasuulullaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahayna waa yimi almadiinata madiine ayuu yimi kolley qaduma iyo qadima labadaba waa la isticmaalaa labadaba waa fasiix laakiin in farqi u dhexeeya xagga macnahana waa dhici kartaa mawdic horeynu soo marray qadumaynu dabdiga maray nusqadan kolley hayaa meelba markaysagaa sibay dabdinaysa meelna kordhig meelna godaal wuxuu yidhi wa rasuul rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay waa yimi almadiinata madiine ayuu yimi yacni madiinuu tegey wa kuntu waxaan anaga ahaan jiray fii ahlii ehelkaygii mid ku dhex sugan fajacaltu waxaan gudagalay atakhabbaru alakhbaara wararka inaan waraysta ayaan gudagalay oo marba ciddii markaysaga aaggaa ka timaada ayaan waxaa idhaahdaa waa bal ninkii soo baxay maxaa laga sheegay muxuu xaalkiisu ku dambeeyey maxay isla marayaan isagiiyo qowmkiisii wararkaasaan waraystaa wa as'alu nnaasa dadka ayaan weydiiyaa oo aan waraystaa xiina qadima almadiina goortu madiina yimi xataa qaduma nafarun ilaa ay yimaadeen oo soo hormareen nafarun koox min ahli almadiinati reer madiina ka mida ah. dadkii madiine deganaa cid ka midii ilaa ay marka waxaweye noo soo hormartay oo noo timi fa qultu waxaan idhi maa facala hada arajulu muxuu falay ninkaasi muxuu sameeyey alladii kaasoo Eh, qadima almadiinata ama qaduma almadiinata hadda tan waa ii godaya kuwii horena waa hoos dhigan labadan dambena waa godaya labadii horena waa hoos dhigan muxuu falay ninkaas alladii kaasoo qadima almadiinata madiina yimi ama qaduma almadiinata faqaaluu waxay yidhi annaasu ilayhi siraac annaasu dadku ilayhi siraacun ay musricuuna waa qaar u degdegaaya wiiyi dadka ayaa u waqad araada qawmuhu qatlah waxaanay dooneenoo raadiyeen qowmuhu qowmkiisii dadkii uu ka dhashay waa qurayshe qatlahu dilkiisa ayay dooneen falam yastaticuu dalika arrinkaa may awoodi karin faqadimtu lmadiinata madiine ayaan imi fadakhaltu calayhi nebiga calayhi salaatu wasalaam baan u soo galo faqultu waxaan idhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow atacrifunii ma i garanaysaa qaala wuxuu idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam nacam haa anta aladii laqiitanii bimakka adigu waxaad tahay ninkii igula kulmay maka dee dhowr iyo toban sanaa ka soo wareegay dhowr iyo toban sano ayaa ka soo wareegay wakhtigaas ninkii maka igula kulmaa tahay qaala wuxuu idhi faqultu waxaan idhi yaa rasuul allahi rasuulki ilaahayow akhbirnii iga waran camaa callamaka allahu wuxuu allah ku baray iga warran ay can iladii callamakahu allaahu allah kuu ku baray iga warran wa ajhaluhu anna aan ka jaahil wuxuu allah ku baray walxaal ana ajhaluhu aan ka jaahilahay ama aad ku cadafto ahbirnii iga warran can isalaati salaadda iga warran qaala wuxuu uhi salli salaata subxi salaadda subax tuko uma aqsir can isalaati dabeedna ka gaabso iska daa salaada aqsir waxaa loo jeedaa bimacnaa kufa wamtanic iska daa baa loo jeeda wuxuu uhi salaadda markaa waxbaa ka gaabso bimacnaa iska daa markaad salaadda subax tukata dabadeed xataa tartafica ashamsu qiida rumxin ilaa qoraxdu ay ka kor noqonayso qadar waran qiida qadar bay la macno tahay yani qiyaasta marka waxa weyaan waran qiyaastii ilaa arlada ay sare uga kacayso yani sunnihii mutlaqa wakhtigaa la iman fa innahaa tadlucu maxaa yeelay qoraxdu waa soo baxdaa xiina tadlucu goortay soo baxayso bayna qarnay shaytaanin laba geesoo shaytaan dhexdood bay ka soo baxdaa waxiina idin goortaasna yasjudu laha alkufaar gaaladu waa u sujuudaan qoraxda yasjudu laha waa u sujuudaan ay lishamsi qoraxday u sujuudaan aawadeed alkufaaru gaaladu uma salli intaa dabadeed tuko fa ina asalaata maxaa yeelay salaadu mashhuudatun waa mid la soo xaadiraayo oo malaa'igtiibaa imanayso maxduuratun dadkii salaadda la imanayeyna waa soo xaadirayaanoo waa imanayaan mashhuuda bimacnaa waxaa imanaya malaa'igtii waxaa kaloo soo xaadiraya kuwii markaa waxa weeye tukanaya salaadda ahlu taaca xataa yastaqila dillu ilaa harhku uu isku taagaayo birumxi dhudhunka uu isku taagayo oo ku kor noqonayo waxaa loo jeedaa yacni waxa weeye ilaa uu markaa waxa weeye harku ku baaba'ayo waranka qoraxdu markay baraha marayso wakhtiga gadiidka markay tahay dee harhkii waa soo ururayaayo shaygii markaa toosnaa harku waa ku baaba'aya waxaa dhulka ka muuqanaya yeelan maayo ya waa wakhtigii istiwaaga weeye markay baalmar tahay ama marka meelaha badhaha ka fog waa ka duwantay saas iyagu marka waxa weeyaan markaa dee hadh baxsan baa jiraya mar walba xataa yastaqila ilaa uu ku kor noqonayo adillu harku birumxi waranka uu ku kor noqonayo istaqalla waa shayga marka la qaadaa loo isticmaalaa istaqallahu iyo aqallahu yacnii inuu qaliil yuhu ku tiriyey soo qaadista la qaadayo shaygu qofku uu yaraystaa waxa uu qaado wuu yaraysanayaa xataa idaa aqallat saxaaban hiqaalan aqallat bimacnaa xamalat marka min alqilati baa laga soo qaatay min alqilati baa laga soo qaatay sababtuna waxay tahay wixii la qaado waa la yaraystaa waxaa lagu tiriyaa wax qaliil oo yar baa lagu tiriyaa wax haddii la qaadi kari waayana inuu weyn yahay baa lagu tiriyaa marka waxaa laga tilmaamayaa xataa yastaqila dillu ay e, ilaa uu markaa harku uu markaa waxaweeye kor noqonayo oo ku kor noqonayo birumxi waranka intuu dhulkii oo dhan ka yimaado ayuu waranka ku baaba'ayaa markaasuu har dhulka yaalla aanu yeelanayn uma aqsir can isalaati intaa dabadee iska daa salaada oo ka gaabso fa innahu xiinaidin tusjaru jahannam markaa qoraxdu samada bartankeeda taagan tahay waxaa la huriyaa oo la shidaa jahannama fa idaa aqbala alfayu markuu harku soo qaabilo bimacnaa u baxo hadhku fasalli tuko fa inna asalaata maxaa yeelay salaadu mashhuudatun waa mid lasoo xaadirayo malaa'igtu soo xaadirayso maxduuratun lasoo xaadiraayo dadka tukanayaana ay imanayaan xataa tusalliya alcasra ilaa salaadda casre aad ka tukanayso salaaddii marka waad iska wadan kartaa sunnayaal iyo nawaafil mutlaqaad iska tukan kartaa wahaakada sunnihii sababta lahaa iyo kaan sababta lahayn mid walba uma aqsir can isalaati intaa dabadeed markaad salaadda casar tukato ka gaabsoo iska daa cani salaati salaadda xataa taqruba ashamsu ilaa qoraxdu ay ka dhacayso fa innahaa qorraxdu taqrubu waa dhacdaa bayna qarnay shaytaan laba geesoo shaytaan dhexdood bay ka dhacdaa waxiina idin goortaasna yasjudu laha alkufaar waxaa u sujuuda qorraxda daraaddeed gaalada u sujuudda gaalada ayaa caabudda u sujuudda qaala wuxu uhi faqultu waxaan idhi yaa nebiy allaahi nebiga ilaahayow faalwaduu'u xaddisnii canhu weysada iiga warran faqaala wuxuu yidhi alwaduu waagu godaalka haddii wuduu la yidhaahdo la godo waxay noqonaysaa weysaysiga la weysaysanayo ficilkii ah in la weyse qaadanayo wadu' haddii la yidhaahdana waa waxa lagu weyse qaadanayo biyaha ah shayga lagu weyse qaadanayo biyaha wadu' baa la yidhaahdaa wowa waa la kordhigayaa weysaysiga oo masdarkii ah ficilka la samaynayo ah in la weyse qaato oo ficilka ah la samaynayaa tawadu iyada waxa la yidhaha alwuduu wuxuu ihi falwuduu'u xadisnii canhu weysada iiga warran la weysaysto faqaala wuxuu idhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam maa minkum rajulun yuqaribu waduu'ahu tan dambe waad kordhigaysa ya inagii sheegnay maadaamay biyihii lagu weysaysanayay tahay wowga ma godi kartid waa inaad kordhigtaa wuxuu yidhi maa minkum idinkama mid aha rajulun nin idinkama mid ahaa ninkaasoo yuqaribu soo dhaweeya waduu'ahu biyaha uu ku weyse qaadanayo uu ku weysaysanayo soo dhaweeya oo fa yatamadmadu dabeedna luqluqda wayastanshiqu sandaarsadoo biyaha sanka ku eriya fayantasiru sanka ka soo daadiyo oo markaysaga fiif ka soo yidhaahda oo ka soo daadiya yacani waxa weeye intisaarka ama istiinhaarku waa in biyaha sanka laga soo daadiriyo waa in biyaha sanka laga soo daadiyo istinshaaquna waa in sarin loogu eriyo biyaha sanka lagu eriyo nin sidaa sameeyaa ma jiro ilaa kharat khataayaa wajhihi wa fiihi wa khayaashiimihi ilaa kharat inay ka dhacdo mooyaane khataaya wajhihi wejigiisa dembiyadooda inay ka dhacaan mooyaane oo ka daataan wa fiihi iyo dembiyadii afkiisu inay ka daataan mooyaane wa khayaashiimihi iyo dembiyadii yani markaa sankiisa yani marka waxa bacaraarkiisa dembiyadii inay ka daataan mooyaane intan marka waxa weeye waa intii uu yacni sandaarsigii iyo luqluqashada keliya markuu sameeyo ayaa marka waxaweeye dembiyadaasi ka daadanaya marka adaahir wejiguna inay la socda inkastoo wejiga dib laga sheegay haddana uma idaa qasala wajhahu intaa dabeed markuu wejigiisa maydho kama amarahu allahu siduu allah u amro markuu u maydho ilaa kharat khataayaa wajhihi min atraafi lixyatihi maca almaa'i yani kaana uu leeyahay marka waxa weeye ma sameeyo sidaasna ila nafyigu waa inoo horreeyey ilaa kharad khataaya wajhi inay ka daadata mooyaane wejigiisa dembiyadiisa inuu ka daata mooyaane min atraafi lixyatihi garkiisa dacalladooda inay ka daataan maca almaa'i biyaha la daataan biyaha maydhaya uma yaqsilu yadayhi intaa dabadeed gacmihiisuu maydhayaa ila almirfaqayni ilaa xusullada laga gaadhayo ama suxullada kolba saaad u taqaan ilaa kharat khataaya yadayhi in labadiisa gacmood dembiyadoodu ka daataan mooyaane min anaamilihi yacni farihiisa caaradooda ay ka daataan anaamishu waa faraha caaradooda weeye waxaa caana ah in anaamisha la yidhaahdo xubnaha faraha laakiin culammada luqadu saa uma yaqaaniin bacdu alfuqahaa sidaa ha sheegaan laakiin culammada luqadu waxay u yaqaaniin alanaamil inay tahay atraaf alasaabic faraha caaradooda inay tahay faraha caaradooda inay tahay saas aawadeed baa yani yacqidu atasbiixa biyamiinih culammadu waxay yidhahdeen tasbiixdu ku guntaa markaysa waxaan yani biyamiinihi waa xadiiska kalena uu sheegayo anaamisha uu tilmaamaayo waa in marka waxa weyaan faraha caaradooda lasoo laabo xagga baabacada loo soo laabo faraha caaradooda saa loo soo laabo sida sunnadu waa saasaa layidhi siday ahlucilmigu caddeeyeen sida sunnadu saa weeye sidan kale insha allah waxay iska noqonaysa iska jaa'is laakiin sunnadii maaha in faraha saa looga tiriyo ya xubnaha waayo anaamishu tan maaha ta kale caqdi maaha aha yacqidu soo lama odhan caqdigu waa laabis wacaqada caqada alaaan marka waxa weeyaan eh, atixiyaadka la yani la atixiyaadsanayo xadiiskii maxaa ku soo aroortay wacaqada nebigu wuxuu guntay yani laabay alaaan wa alaaan waa saddex afarood laabisunoota hamsiinkuna waxa weye waa suulka yani saas weeye alaaan wa hamsiin lakiin marka sidaa la yidhaahdo yani waxa weye caqdi maaha waa xalli caqdi iyo xalli baa kala jira ilaa kharat khataaya yadayhi min anaamilihi farihiisa caaradooda ayay ka daadanayaan faraha caaradooda maca almaa'i biyaha la jirkoodaay la daadanayaan uma yamsixu ra'sahu intaa dabeed wuxuu masaxayaa madaxiisa ilaa kharat khataaya ra'sihi nafyigu waa inoo inay marka waxa weeye madaxiisa dembiyadoodu inay ka daataan mooyaane min atraafi shacri timihiisa dacalladooda inay ka daataan caaradooda timihiisa caaradooda inay ka daataan macalmaa'i biyaha la daataan uma yaqsilu qadamayhi intaa dabeed wuxuu maydhayaa labadiisa adin ila alkacbayni ilaa marka waxawe canqawyada laga gaadhaayo ama kuraamaha laga gaadhaayo ayuu maydhayaa ashyaada la yidhi ilaa kada waa inay iyaguna ku jiraan oo ila almirfiqayni marka la waxa weeye haayadu muqayaha waa soo gudagelaysaa waa in marka waxa weeye suxullada ama xusullada oo iyaguna waa inay marka maydhista ku jiraan oo la maydhaa aan laga tegin yacni marka kacbaynka waa in iyagana la maydhaa o aan laga tegin nebiguna camal ahaan iyo ficil ahaan buu sidaa ugu caddeeyey sharaca fi alcadud iyo sharaca fi saaq ilaa kharat khataaya rijlayhi labadiisa haddii dembiyadooda inay ka daataan mooyaane min anaamilihi farihiisa caaradooda inay ka daataan faraha addimada caaradooda inay ka daataan macalmaa'i biyaha la dhacaan waa la daataan fain huwa qaama ay fain qaama huwa qaama hadduu istaago intan shardiye iyo naafiya labadaba lagu banneeyey badanka culammadu se waxay tilmaameen shardiyo taqdiirna waa u baahanaysaa waayo jawaabu shardigii baan u laqbeeyeen waxay taa macnaheedu noqonaysaa fa in huwa qaama ay fa in qaama huwa qaama hadduu istaago oo weysaysigii markuu weysaystay uu dhammaysto ka kaco qofku oo fa sallaa u tukado oo fa xamid allaha allah u mahadiyo u mahad noqo tacaala allah isagaa korreeye wa asna calayhi allah u ammaano wa majjadahu allah u weyneeyo ammaano biladii huwa lahu ahlun yacnii wasfigii iyo ammaantii uu ku ammaano kii alladii kii huwa isagu wasfigaasi lahu allah markaa uu ahaaday ahlun ehelka uu ahaaday bimacnaa allah u xaq leeyahay wamajadahu biladii huwa lahu ahlun marka huwada waxaa loo celinayaa mawsuulkaa loo celinayaa waxay u dhacaysaa bilwasfi aladii huwa lahu ahlun ay lilaahi ahlun wasfigii iyo ammaantii allah uu xaqa u lahaa uu ku ammaano oo ku weynayo lahuda damiirka ku jira waxay yidhaahdeen wuxuu u noqonayaa allah huwaduna alladii bay u noqonaysa huwa lahu ahlun waa jumladii silatulmawsuulka aha weeye marka huwadu waa caa'idkii bay noqonaysa alladiiga u noqonaya wa farraqa qalbahu wafarraqa qalbigiisana uu ka faaruqiyo ka madhnaysiiyo qalbahu qalbigiisa lilaahi tacaala allah u madhnaysiiyo khali uga yeelo hallo wixii shuqulee kale waa ka saaray waa khaligarey inaan wax kale ku soo dhicin iyo adduunye iyo wax la midii ah ku soo dhicin buu doonay ee allah u saaf yeelo uu sidaas sameeyo ila insarafa ay laa yansarifu khaarijan min shayin yacnii kama baxaayo shaynaba ila insarafa inuu ka baxa mooyaane laa yansarif yani markaa ma baxayo shaynaba ka bixi maayo ila insarafa inuu ka baxa mooye laa yansariftaa la qadarayo ayaa jawaabu shardigii markaa noqonaysa siday shuraaxdu caddeeyeen hadduu markaa weysadii markuu dhammaysto kaco oo tukado oo allah mahadiyo oo allah ammaano oo qalbigiisa allah u faariq yeelo yacni waxba ka bixi maayo ila insarafa inuu ka baxa mooyaane min khatii'atihi dembigiisii uu ka baxo ka hay'atihi qaabkiisii uga baxo yowma waladathu ummuh maalintii hooyadii dhashay siduu dembi ka ahaayoo kale inuga baxo mooyaane ya yani marka bixitaan kale dhici maayo yani wuxuu noqonayaa marka mid dunuubtiisii saa uga baxuu noqonaya laa yansarif bixi maayo ila nsarafa inuu ka baxa mooyaane shaynaba ka bixi maayo ila nsarafa inuu ka baxa mooyaane min khatii'atihi dembiyadiisii uga baxo ka sidii sifadiisii oo kale uga baxo yowma waladathu ummuhu maalintii hooyadii dhashay sifadiisii u lahaa ee uu dembi ka marhnaa saasoo kale inuu dembi ka noqdo mooyaane yacni si kale marka waxa weeye yani ugama baxayo shaynaba inuu sidaa uga baxa mooyaane yani waxa weeye dembi oo dhan wuxuu ka noqonayaa muluk ayuu tilmaamaya xadiiku haddii naafiye loo fasiro waxay noqonaysaa fa in huwa qaama ay famaa qaama isma taago oo markaa ma tukado oo allah ma mahadiyo oo ma ammaano oo qalbigiisa ma faariq yeelo ila insarafa inuu ka baxa mooyaane oo uga gadoomo min khatii'atii dembiyadiisii ka hay'atii yowma waladatu ummu sifadiisii uu lahaa maalintii hooyadii dhashay oo kale inuu dembi ka noqdo mooyaane faxadaa camru bnu cabasata bi hada alxadiisi aba umama waa ka warramay camru bnu cabasa bi hada alxadiisi xadiiskan buu uga warramay abaa umaamata abuu umaama buu uga warramay saxaabigii abu umama saaxiba rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam oo rasuulka sala allahu alay slam saaxibkii ahaa ayuu uga warramay saxaabadii nebiga ka mid ahaa fa qaala lahu abuu umaama abuu umaama wuxuu ku yidhi yo camru bnu cabasa camru bnu cabasow undur maa taquulu niyo u fiirsa waxaad odhanayso yani kaanahu leeya ma iska hubtaaniyo hadalkaa inuu sidaa ahaayo nebigu saa uu yidhi fii maqaamin waaxidin yuctaa hada arajul ma meel keliya yacni ninkaa intaa lagu siinaya intaasoo dhan ma hal meel buu kuugu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam faqaala camrun camri wuxuu yidhi yaa abaa umaama abaa umaamow faqad kabirat sinnii waa weynaatay da'daydu kaburat mise kabirat kabirat da'da waxaa loo isticmaalaa kabira faqad kabirat waa weynaatay sinnii da'daydu waa weynaatay wa raqa cadmii waa jilceen lafahaygu gabowga daraaddii waqad taraba ajalii waa soo dhowaatay ajashaydiiyo goortaan dhimanayeyna waa soo dhowaatay waciyoon wamaa bii xaajatun baahi uma qabo an akdiba cala allaahi tacaala inaan allah ku been abuurto baahi uma qabo wax baahi iguma sugna an akdiba ay fi an akdiba inaan been sheego cala allaahi tacaala allah inaan ka been sheego baahi uma qabo walaa calaa rasuulilaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahayna sala allahu aleyh wasalam inaan ku been abuurto baahi uma qabo low lam asmachu haddaanan ka maqli lahayn min rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam xadiiskan min rasuulillahi sala allahu aley wasalam rasuulka ilahi haddaanan ka maqli lahayn ilaa maratan hal mar mooyaane aw maratayn ama laba goor mooyaane aw alaaan ama saddex goor mooyaane xataa cadda ilaa uu tiriyey sabca maraatin toddoba goor haddaanan ka maqli lahayn maa xadatu abadan bihi kuma warramaynba hal marba maahee yacni markaa masaa'isha xadiiskani sheegaayo aksara min mara nebiga ka maqlay ilaa toddoba goor baan ka maqlay nebiga calayhi salaatu wasalaam walaakinii samictuhu ha yeeshee waan maqlay akara min dalik intaa wax ka badan baan maqlay yacni toddobada inay ka badan tahe daahir ku tahay rawahu muslimun muslim baa saxiixa kusoo wariyey qowluhu juraau calayhi qowmuh qowmkiisaa ku dhiiran waxaa loo jeedaa huwa bijiimin madmuuma waa jiim godan buu ku sugan yahay wabilmaddi iyo mad markaa uu madan yahay juraaau juraaau calayhi qowmuh waa madan yahay wa madna waa ku sugan yahy calaa wasni culamaaa wasniga culamaa buu ku sugan yahay ay jaasiruuna waa ku dhiiran yihiinoo ku soo hormarayaan mustatiiruuna yani istitaarada waxa weeye waa yani cid marka waxa weeye waxba la yskaga tirinaynae marka waxaa ayaa loo isticmaalaa qowmkiisaa ku dhiiranoo jaasiruuna way ku soo hormarayaan markaa inay yani markaa aflagaadeeyaan iyo inay caayaan iyo inay haddii doonaan gacanba marka ula tagaan mustatiiluuna waa iska bidayaan oo yani marka waa iska korraysiinayaan waa hmm, ku dheerarsanayaano iska dhigayaan qaar marka ka mudanba sa iyagu isleeyihiin hayru haa'ibiina waa qaar aan ka haybadaysanayn oo ka baqayn qadarkiisa inayna garanayn daraaddii haadihi riwaayat lmashhuura saasi waa riwaayada caanka ah in la yidhaha jura'aa ayaa loo jeedaa oo jiin bay ku sugantay wa rawaahu alxumaydiyu wahayru sheikha xumaydi la yidhahda cid kalena waxay u soo wariyeen xiraaun xaabay usoo soo wariyeen weliba xaada lahoos dhigaayo bikasri xaa'il muhmala xaadaan dhibicda lahayn lahoos dhigo wa qaala wuxuu yidhi macnaahu macnihiisu khidaabun ay cadhaysan yihiin oo dawuu ghammin wa hammin yacni warwar iyo marka ay u saaxiib yihiin yacni hammi u saaxiib yihiin qad ciila sabruhum bihi yacnii duulkiisu way u cadhaysan yihiin madluum bay markaa ka yihiin ninkaas ham iyo khami baa kaga sugan iyo werwer ya maa wax laga qabto mucaynka u leeyihi qad ciila laga qaalib noqday sabruhum sabirkoodii bihii ay isaga u sabrayeen xataa asara fii ajsaamihim ilaa jidhkoodii uu raadeeyey min qowlihim baa laga soo qaatay hadalkooda ay yidhaahdaan carabtu xara jismuhu yaxrii xara waa nuqsaamay jismuhu jidhkiisaa nuqsaamay yaxri yaxraa bay qaar qorayaan laakiin waa khalad idinka yaxraa buu idin qora waxay shuraaxdu dabdinayaan inay tahay baabu darabo tahay daraba yadribu inay tahay bay markaa sheegayaan xara jismuhu yaxri ka daraba yadribu idaa naqasa min alamin wagayri marka dabdiga sidaasoo kale loo dabdiyaa wax qaldamaya maaha waa daraba yadribu waa yadribu waa layaqaan marka wuxuu ihi xara jismuhu jirkiisii baa nuqsaamay yaxrii waa nuqsaamaya idaa naqasa min alamin aw ghammin wanaxwi markuu la nuqsaamo min alamin xanuun iyo wa ghammin werwer iyo wa wax la mida wsaxiixu anahu biljiim sida saxiixina waa inuu jiim ku sugan yahay oo jura'aa ay tahay wa qowluhu sala allahu alayh wasalam bayna qarnay shaytaan ay naaxiyatay ra'sih labada geesa shaytaanka waxaa laga tilmaamayaa waa labada dacale markaysa madaxiisa ama timihiis ayaa laba gees laga tilmaamay waalmuraadu muraadka looga jeedana altamhiilu waa tusaalayn loo tusaalaynaayo weeye wa macnaahu annahu xiinaydin yataxaraku shaytaan wa shiicatu wax dhaqdhaqaaqaya markaa shaytaanka iyo yacni markaa qoladiisa ayaa dhaqdhaqaaqaysa wayatasallatuuna waa ku dirmayaan inay marka waxa weeye yani markaa caabudaan yani shaytaankii ay caabudaan qoraxdii ay caabudaan shaytaanka isaga dhacaysaa wa qowluhu yuqaribu waduu'ahu waysadiisuu soo dhowaynaya macnaahu macnihiisu yuxdiru almaaa aladii yatawada'u bihi wuxuu soo xaadirinayaa keenayaa biyaha uu ku weysaysanayo wa qowluhu ilaa kharat khataayaahu huwa bilkhaa'i almucjama wuxuu ku sugan yahay khaad ii dhibicda lahayd ay saqatat waa dhacdaan loo jeedaa kharat wa rawaahu waxay u wariyeen yacni jarad qaar baa waxay u dabdiyeen jiim iyo ra' yacni ra'du ayna shidnayn qaarna ra'du waaba shidayaanbe haddii eh, jarad la yidhaahdo waxay noqonaysaa yacni jarad khataayaahu eh, maca almaa waxay marka waxa weeye dembiyadiisa la dareerayaan oo la ordayaan oo la dhacayaan yacni raacayaan jaraa yajri tii orodka ahayd yacni marka waxa weeye biyaha jarrat haddii la yidhahdana way jiiddaa laga tilmaamaya oo bimacnaa biyihii baa marka waxay jiidayaan yani markaa dembiyadii laakiin waa jarad bay u badiyaan laakiin sida marka xadiiska saxdu waxay tahay kharrat badanku say usoo wariyeen wsaxiixu bilkhaa jarat biljiim wsaxiixu sida saxiix ahina bilkhaa'i khaa buu ku sugan yahy huwa riwaayat ljumhuur waana sida werinta jumhuurku marka ay tahay ee jumhuurku usoo wariyeen kharrat jamaahiirta culamadu saasay usoo warisay wa qowluhu fayantasiru yacni sanka ayuu ka soo daadinaya waxa ku sugan yastakhriju maa fii anfihi min adan waxa sankiisa ku sugana dhib ah ayuu ka soo daadinayaabaa laga tilmaamaya wannasratu tarafu lanfi nasraduna waa sanka dacalkiisa weeye xadiiskanu kolley waa dheeryahay fawaa'idna waa ku sugan yihiin waxaa laga qaadanaya waxaa ka mida yacni waxa weeye fadiilada camru bnu cabasa iyo inuu marka ka mid ahaa saabiqiintii islaamnimada usoo soo saas aawadeed waxaa la yidhaahdaa waa raabicu arbaca aw khaamisu khamsa xagga islaamnimada marka laga eegaayo shakhsigii shanaad ee islaama ayuu yahay abubakar iyo bilaal iyo cali iyo khadiija yacni markaa ayaa ka horreeya raabicu arbaca marka la leeyahay cali baa dee lagu daraya ila calina waa ka horreeyey marka meelaha marka raabicu arbaca marka laleeyahay camr bnu cabase lagu sifaynaayo waxaa laga tilmaamayaa ciddii lab marka laga eego isagaa qofkii afraad ah ee islaama waxaa kaloo laga qaadanayaa siduu isaga ilaalin jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu been ka sheego waayo isagoo islaamnimada sidaa ugu soo dheereeyey oo caynkaas xaalkiisu ahaa inkastoo wakhti doora nebiga uu ka maqnaa haddana axaadiisuu soo wariyey aad bay u koobantah axaadiis marka aan badnayn ayuu soo wariyey markan xadiiska markaa loo yimi oo la weydiinayana oo la odhanayo xadiis noo sheegna waxaa markaysa markaa odhanayaa waxaan idiin sheega un aqbala waxba haysii weydiinna wuxuu ka baqayey nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaanu hubin inuu ka sheego taasuu markaa ka baqayey waxyaalaha xadiisku kutusinaya masaa'il fara badan baa ku jirta masaa'isha badan waxaa ka mid a ah, nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo xaaladdaa hore siday ku sugnaayeen iyo markay waxawan yacni sida uu diin u raadinaayey camru bnu cabasa yacni marka ayaa ku sugan oo raadin marka waxa weeye uu yimi maka waxaa ku sugan marka inuu yidhi wakhtigii jaahiliyada anigu xanmalayn jiray dadku inay lunsan yihiin oo baadi ku sugan yihiin oo taana caqligiisa markaysa marka uu ka gartay waxaan inay sax ahayn laakiin diinkii saxda ahayd marka aan u caddayn markii dambena diinkii saxda ahayd raadinuu raadinaayo ayuu sidaas marka waxaan ugu yimi oo nabiga calayhi salaatu wasalaam usoo baadi doonay oo maka ugu yimi dabeedna markii dambena marka waxaan uu yacni eh, si aan la ogaan ayuu markaa si qarsoodiya nebiga ugu tegay calayhi salaatu wasalaam dabeedna waraystay waa ku qancay markuu ku qancayna waa islaamay wuxuu yidhi waa kula joogayaa markuu nebigu yidhi ma eh, awoodi karti inay la joogto ee eh, iska noqo markaan eh, gacan sarreeyo uun markaa ii kaalay sidaasuu u noqday oo reerkiisii saa kugu noqday calaa kulli xaal masaa'ishan badane xadiisku sheegayana waxay ku saabsan tahay awqaadda salaadda la tukanayo naafilada mutlaqa iyo wakhtigaan la tukanayn ayay markaysa markaa ku saabsan tahay iyo in qoraxdu markay dhacayso iyo markay soo baxayso laba geesoo shaytaan dhexdooda inay ka soo baxdo labada ee shaytaan culamada qaarkood waxay yidhaahdeen way awiileen oo waxay yidhahdeen waxaa laga tilmaamaya waa laba ummadood oo gaala ah waa xisbigiisa iyo jamaacadiisa ayaa laga tilmaamayaa laakiin waxa fiican daahirkeeda in lagu xambaaro o leeyahay laba gees oo marka uu shaytaanku leeyaha laga tilmaamaya oo madaxiisa ku yaalla ya laba gees oo qoraxdu markay soo baxayso uu isku beego markaysa marka waxa qoraxdii si waxaweye dadka marka waxa weeyaan isaga ay ugu sujuudaan oo sujuuddii isaga loogu sujuudo dadkiina wuxuu ka dhaadhiciyo dee qoraxda markaa inay maadaama qoraxdii ay arkayaan inay qoraxda caabudaan laakiin xaqiiqatan cibaadadu waxay udhacaysaa shaytaankay marka udhacaysa shaytaankay udhacaysa qofka muslimkii haddaba hadduu xaaladan tukado ilaahay dartiin buu u tukanaya isagu shaytaan u tukan maaye qaarkoodna maba yaqaaniinba inay markaa gaaladu wakhtigan u sujuudaan qoraxda ay u sujuudaan maba yaqaaniinba iyaga maxaa loogu diidayaan waxaa loogu diidayaa mushaabahadii gaalada la shabbahayaa la diidayaa inaan muuqaalka looga ekaan baa la rabaa oo tashabuha gaalada la reebayaa gaalada in la shabaho laysu ekaysiiyo waxaana laga qaadanayaa ashyaada tashabuha ah inuu markaa tashabuh maqsuud yahay inaan la shartinin ficilku hadduu markaa iswaafaqo yani waxaweye qofkii waa loo diidayaa oo masale markaa lama odhanaayo si ilaaqa hadda looga reebay lama odhanayo marka qofka og ee niyadiisa ay ku soo dhacdayo wax la mida loo diidaya inuu tukado ee waxaa la odhanayaa yani ficilku ficilka inuu shabbaho waa la diidaya walow isaga maqsuud yeene u ahaanba tan yani maqsuud yeene u ahaanba salaadda la diidayaana waa naafilada mutlaqa weeye naafilada weeye ee farad iyo sunnaba in la diidaayo maa madaahibta qaar baa waxay mareen sida xanafiyadoo kale wakhtigaa qoraxdu soo baxaysa ee marka waxa weye wakhtiga ay dhacaysa godka gelayso yacni midnaba lama tukan karo laa faral walaa sunni wax sabab leh sunno sabab leh iyo sunno aan sabab lahayn faral iyo sunno toonna xataa faral lama tukanayo saasay yidhahdeen ya waxa weeye waa inaan markaa marnaba lala iman ba yidhahdeen laakiin sida saxiixa ah yacnii waxyii farala marka uma dhacayso haddii faralkii waxa weye qofkii waxaa dhici karta inuu hadduu doono dee waxa weeye hurda la tagtay dabeedna markaysa marka uu markaas baraarugay ayaa suuroobi karta dabeedna markaa markuu baraarugay uu markaa weysaystay xaaladda caynkaasa ma waxaa la odhanayaa faralkii inta qoraxdu qadar rumxin sare u kacayso joog oo iska sugmiyaa la odhanaya ama intay saani u wada dhacayso iska sugmiyaa la odhanaya hurdaa la tagtay oo markaasaabuu toosay qoraxdiina waaba dhacaysaaba markaysa marka yani yani xaaladda caynkaas waxa weeye taas iyadu waa ka hadhan tahay wixii farala waa ka hadhan yihiin naafilada mutlaqa ah bay ku xambaaraan culammadu yani jamaahirta culammadu saas yadaa bay ku xambaaraan waxyaalaha dawaatul asbaabka ee sunnaha sababta leh awqaadda nahyiga waa lala iman karaa sida saxiixa ah yacni sunnaha sababta leh dawaat lasbaab awqaadda nahyiga waa lala iman karaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk